bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo siddeedaad oo suuratu misaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay boorintii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku boorinaayey mu'miniinta dagaalka uu ku boorinaayey oo casharkeennu ugu dambayso horo marka alla wuxuuna soo dhahay kuwa dagaalamayo fii sabiililaahi ku dagaalamaya waa mu'miniintow dha ilaahay oo mu'miniintu waxay ku dagaalamayaan liiclaa'i kelimatillaahi kuwa kufriyana waxay ku dagaalamayaan sabiili daaquud shaydaan waddadiisay ku dagaalamayaan markaasuu ilaahay muminiinka mu'miniinta wuxuu yidhi la dagaalama owliyada shaydaanka shaydaanka diintiisa kuwa u gargaaraya la dagaalamow dha ilaahay maxaa yeelay kayda shaydaanka kayskiisa dhagaftiisa muuminiinta uu xiilaynaayo laciif ayuu ahaaday aayadda aynu meeshaan ka gelayno istifhaam ayay ku bilaabanaysaa oo tacajubi ah weeye ilaahayaa rasuulkiisa wuxuu leeyahay lacajab sayidka maxamedka ahow qoonkaaga sida dagaalka ay u kahanayaan ayagoo markaan ka horna waxaa weeye dalbi jiray oo aad iyo aada u jiri jiray ayadana marka waxay ku soo degtaa la yidhi jamaaco saxaabada kamid ah aynu meeshaan ka gelayno waxaa ka mid ahay cabdiraxmaan ibnu cawfaa layidhi miqdaad ibnul aswadaa ka mid ahay sacad ibnu abi waqaasaa ka mid ahay qudaamata ibnu madcuunaa ka mid ahay iyo rag kaleentood oo maka joogay raggaas waxaa la yidhi waxay u dul jireen gaalada dhibkooda wax badan weeye ilaahayna wuxuu amri jiray inay taxamul yeeshaan dulqaad dagaalkani ay ka joogaan waxaana lagu faray dhowr iyo toddobaatan aayadood dagaal laysaga reebo qur-aanka marka waxay ahaayeen baa la yidhi inay dhihi jireen lowlaa nuzilat suuratun muxkamatun ah, lowlaa eh, nuzilat suuratun muxkamatun suurad oo la sugay oo dagaal lagu sugay maxaa loo soo deji waaye marka markii nabigeena calayhi salaatu salaam uu hijrooday dagaalkiina laysfaray arrintaasay kahdeen baa layidhi aayaddaana marka soo degtaa layidhi alla marka wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala asagoo arrintaas waxaa weeye ka waramaya alam tara sow arki maysid rasuulkiisana kula kadaabaya u sheegaaye alam tara sow arki maysid ila aladiina kuwa qiila lahum loo yidhi kufuu reeba aydiyakum gamcihiinna ka reeba can qitaalilkufaari a ah ku jirta gaalada dagaalkeeda alam tara sow arki maysid ow dha ilaahay ila aladiina kuwa qiila lahum loo yidhi kufuu reeba aydiyakum gamcihiina reeba gacmihiina dagaalka ka joojiya oo waxa weeye gaalada hala dirirna waa intii maka la joogo sa hadda aan sheegaynay wa aqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata zakada guta oo hawshaas ku ekaada salaadiina iyo zakadiina iska wata saas buu yidhi wa aqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata zakadana guta sidaa markii la yidhi falamaa goortii kutiba lagu faral yeela caliim korkooda u ilaahay alqitaalu dagaalkii lagu faral yeelay oo aayadihii dagaalka markaasi laysaga dalbaayay ay soo degeen oo dagaalkii ilaahay uu idnay oo ilaahay uri udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa allaha calaa nafsihim laqadiir ilahay uu dhahay ayaa ilaahay wuxuu yihi falamaa goortii kutiba lagu faral yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalki oo kutiba calaykum calaykumulqitaalu iyay soo degeen idaa waktigaas owdha ilaahay fariiqun fariiq qayb oo minhum ayaa ka mid a ah, yakshawna naasa dadkay ka cabsanayaan qolo ayaga kamida ayaa dadka ka baqaa dadkaana sheegaana waxa weye kufaarta weeye idaa waktigaasou dha ilaahay fariiqun qayb oo minhum ayaga kamid a nimankii waxa weeye sidaas dhihi jiray yakshawna naasa dadkii ka cabsanaanu ilaahay ah, dadkii inay cadaabaan oy dagaal ku sameeyaan gaalada ayay ka baqaayaan ka khasiyatillaahi ilaahay oo kale oo amase ashadda xaal uu ka daran yahay khashyatan cabsidow dha ilaahay ka khasiyatillaahi ka khashyatihim cadaaballaahi weye oo mafcuulka aad soo qadarto ka khashyatihim cabsidoodaoo kale oo cadaaballaahi ilaahay cadaabkiisa ay ka baqaayaan sida cadaabka alle ugaga baqaan ayay gaalada ugaga baqayan dibkoodaw dha ilaahay oo amase ashadda xaal uu ka daran yahay khashyatan cabsidow dha ilaahay ah, meeshaan waxaa banaan in la iska weeye maxaa yeele meesha waxaa jooga markaasi musawaq ayaa jooga taqdiirkiina waxaa weeye markaasi fa fi lxadrati fariiqun kaa'inun minhum ayaa meesha ku jirta weeye xaashuuna eh, o khaashiina weeye khaashuuna ow khaashiina la yidhaahdo marka ka khashyati ilaahi daana waa iska mafcuulu mudlaqaa la yidhi ay khashyatan ka khashyati ilaahi la dhihi karaa marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanau watacaala yakshawna naasa dadka ka cabsanaaya khashyatan soo qadar markaasi cabsi khashyadaasoo ka khashyati ilaahi ka khashyatin cabsidooda la soo cadaabalaahi ay ka baqaayaan oo amase ashadda xaal uu ka daran yahay khashyatan cabsida ah, ay min khashyatin lahu weeye cabsida ilaahay subxaana watacaala ay ka baqaayaan si ka darnayba uga sii cabsaayaan gaalada dilkeeda wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahay ayagoo mowdka argagaxaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow lima maxaybaad katabta aad faral yeeshay calaynaa kortayna alqitaala dagaal maxaa adugu faral yeeshay ilaahay ilaahayow maxaa dagaalka noogu faraleesho dagaal ad maaragtay aad noogu faraleesho cabsidii baa ilaahay hadda subxaana watacaala uu ka warramayaa ay dagaalkay ka baqaayeen markaasuu dhe ilaahay waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow lima maxaybaad katabta adigu faral yeeshay calaynaa korkayna alqitaala dagaal dagaal maxaad noogu faral yeeshay lowlaa akhartanaa hallaa akhartanaa dib noo dhigteena ilaa ajalin ajal intii laga gaaraayo ajalkaasoo qariibin oo dhow lowlaa akhartanaa hallaa akhartanaa dib noo dhigteena ilaa ajalin ajal intii laga gaara wakti weeye qariibin oo dhow waktiga dib maxaad ilaahay ou noogu dhigi weyso saasay yidhaahdeen qul waxaa u tira hawdha ilaahay sayidka maxamedkaahow mataacu dunyaa adduunyada mataacdeedu adduunyada inta yaroo lagu raaxaysanayo qaliilun mid yar weeye aayidun ilaalfanaa weeye baabid ayuu markaasu u tegayaa qul waxaa u tira hawdha ilaahay mataacu dunyaa adduunyada mataacdeeda lagu tamatucaayo qaliilun in yar weeye maxaa yeele ilaahay subxaanau watacaala adduunyadan waxuu ka dhigay wax gaaban ayada dhammaanteeda intay jirto qofki noolaada haddii aakhiro loo nisbeeyo ayaa wax gaabanuu noolaay annagoo hadda ummadihii kuwa ugu cumri yar ah oo muddo gaaban noolaahayna haddii ilaahay dhaacadiisii iyo cibaadadii alla wixii nalaka doonaye aan dib u dhiganna aan nidhaahdo waxa weeye wax suurtagelaaya maahan waktiga asaaba iska gaabanba waktiba qof kumaba haysto qofka waxa weye umatul wakti markaasi weyn ma haysto ee inta yarow joogay inuu ka faa'idaystaa la doonaya intaasaa ilaahay ugu barakaynaya oo waxa weeye ummadii hore intaysan helinoo cumriga dheeray ayuu helayaa balse marka waxaa loo baahan yaha waktiga gaaban in laga faa'iidaysto qul waxaa u jira hawdha ilaahay mataacu dunyaa adduunyada mataacdeedu qaliilun mid yar weeye oo dhammaanaya waalaakhiratu tii dambe oo jannadii ahne khayrun tu khayr badan weeye liman duulu khayr badan itaqaa alla ka cabsanayo waalaakhiratu aakhiradii oo jannadii loola jeedo khayrun tii khayr badan weeye liman duulna u khayr badan ittaqaa ilaahay ka baqaayo oo ilaahay subxaana watacaala macaasiisa ka tegaayo hadda qof ilaahay ka baqay ayaa jannadu amase aakhiradu ay u khayr badan tahay ee qofaan ilaahay ka cabsanaynin aakhira wax khayr leedaha ma jirto saasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala walaa tudlamuuna laydinka nuqsaani maayo ilaahay acmaashiina fakiilan lafta timirta xuubkeedoo kale ilaahay qadra qusrati nawaasi weeye lafta timirta xuubkeedoo kale laydinka nuqsaani maana tajaahidu weye jihaada saasaa ku jirta meesha walaa tudlamuuna walaa yudlamuunana waa la akriyaya laga nuqsaani maayo ilaahay acmaashooda fakiilan lafta timirta xuubkeedo ilaahay fajaahiduu markaas oo jihaada muuminiinow aynamaa meel allaale meeshii takuunu aad ahaataan yudribkum lmowtu mowtku waa idin hadheelayaa aynamaa meel allaale meesha ayuu dhah ilaahay takuunu aad ahaataan makaan kasta iyo zamin kasta weeye yudribkum lmowtu mowtku waa idin hadheelayaa oo waxa weeye mowt meel loogaga baxsa karo ma jirta weeye fulaynimada iyo waxyaabahaasi waxa weeye mowt baaji maayaan aayaddan haddana waxa weeye ilaahay mu'miniinta tasdiiq ugaga dhigaya eynadu ismu shardi weeye oo jaazima maadu nafsira waaye takuunuuna waa ficlu shardi weeye oo majzuumun bixadfi nuun ah wowduna isimkeedu waaye yudrikum ulmowtu yaa jawaabu shardigii noqonaysa almowtuna faacilki weeye macnaha waxay noqonaysaa mowt ayaa idin haleelaaya meel allaala meeshaad ahaataan weye fii kulli fii ayi zamaanin aw fii ayi makaanin weeye markiiba haddii ajalkiiba la gaaro qof kasta waxa weeye waktigiisa waa dhammaanaya waana tegayaa weeye walow kuntumow ilaahay ku qaayay aad ba ahaatiin fii buruujin sarowdha ilaahay mushayadatin oo la adkeeye sara aad iyo aad u adargo aad ku dhex jirtin weeye marka dagaal ha ka baqina weeye khawfal mawd weeye mawd idinkoo markaas ka baqaayo markaa waktigu kuma gefaayo walow kuntum aad ba ahaatiinow ilaahay fii buruujinow ilaahay burjiyaalo waxaa hadda laga wadaa dhufaysyo aad iyo aad u sarreeyo oo la xoojiyey mushayadatin oo la adkeewdha ilaahay meel adagood ku jirta cadaa kaa celimaysa mawd haddii waktigaagii la gaaro wa in tusibhu mawdha ilaahay damiirkan waxaa loo celinayaa yahuud sida siyaaqi uu keenaayo wa in tusibhu mawdha ilaahay hadday asiibto nimanka yahuudda xasanatun xasana hadday asiibto oo barwaaqo iyo ilaahay subxaana wa tacaala liinul caysh nool oo jilacsan oo waasaca la siiyo yaquulu waxay ku qowlayaan haadihi midatanu min cindi illaahi ilaahay agtiisay ka ahaatay waxa aan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa na siiyey wain tusibhum hadday asiibtow dha ilaahay xasanatun barwaaqa hadday asiibto yaquuluu waxay ku qowlayaan haadihi midatanu min cindillaahi ilaahay agtiisay ka aatay khalqan wa iijaadan weeye saasay leeyihiin wain tusibhum hadday asiibtow dha ilaahay sayi'atun xumaan hadday asiibto oo waxa weeye abaaru ku dhacdo balaaye ay ku dhacdo sidii waxa weeye ku dhacday nabigeenna calayhi salaatu salaam markii madiine uu soo galay madiine markii nabigeennu uu soo galay calayhi salaatusalaam oy cinaadka iyo dhibka ay badiyeen ayaa cuquubo idoo laga dhigaya abaar ku dhacdaa layidhi nabigeennaa iimaanku iyo markaasi kufree markaasa abaar ku dhacday markaase waxay yidhaahdeen eh, maxamed imaashadiisi shu'nigeeda ayaa waxaa nooga nooga dhalatay alla markaas wuxuu dhahay in tusibum hadday asiibto sayi'atun xumaan hadday asiibtane yaquulu waxay ku qowlayaan haadihi midatan sayi'adaana qabsatay min cindika agtaabay ka ahatay maxamedow shumigaaga ayaanu ka helna ay leeyihiin qul waxaa u jira hawdha ilaahay kullun kula arka kullun min alxasanati wasayi'ati weeye kullun kula arka oo xasanadii iyo sayi'adii ah min cindillaahi eegtiisa ka aaday wax kasta oo waxaa weeye dhibaataa amase khayre ilaahay egtiisay ka yimaadeen subxaana wa tacaala maxaa yaele shar iyo khayr ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala ah. qul waxaa u tidhahdaa kullun kula arka min cindillaahi eegtiisa ka ahaaday famaa lihaaulaa'i alqowmi qoomkan oo kuwaana maxaa u sugnaaday laa yakaaduuna xaalaysan sigaynin yafqahuuna inay kasaan xadiisan xadiis ay kasaan weye oo loo sheegaa weye maadu waxa weye istifhaamu tacjiib waaye jaahilnimadoodan xadgudubka ayaa lala yaabaya marka saas weeye ilaahay marka wuxuu dhahay famaa maxay maxaybaa lihaaulaai alqowmi qoomkan oo kuwaana usugnaaday laa yakaaduuna xaal aysan sigaynin yafqahuuna inay kasaan oy wax ay kastaan dad wax magarataa weeye maxaa ku dhacay weeye khidaab caama weeye axad kasta lagula khidaabayo ama waxa weeye waxa weeye khidaab oo markaasi waxa weeye ayaga si gaara loola khidaabaayo alla saas u yihi subxaanahu watacaala alla markaa haddana wuxuu dhahay maa asaabaka wixii ku asiibay maama ladiikiika asaabaka ku asiiba khidaabkan waxa weeye insaan kastaa loola jeeda ayuha alinsaan ama waa nabigaali laakiin sida caamka waxaa weeye oo amase sida eh, eh, arrintu u badan tahay waa qof kasta lagula khidaabaya insaan kasta ayaa ilaahay wuxuu leeyahay maakii asaabaka ku asiibow dha ilaahay insaanow oo min xasanatin xasana ah khayr haddaad hesho fa min allaahi ilayhi xaggiisau ka ahaaday fa min allaahi ilayhi xaggiisa ayuu ka ahaaday oo waxaa weeye asadka xasanadaas way kuu timid fadlan minhu weye fadli ilaahkiisa oo qofka haddii ilaahay subxaana watacaala wanaag uu siiyo ilaahay xaggiisa fadli ka yimid weeye fa min allaahi ay ka ahaata xasanadaasu wamaa asaabaka kii ku asiiba oo min sayi'atin xumaana haddii balaayo ay kugu dhacdo oo naftaada ay ku dhacdo ahalkaaga ay ku dhacdo maalkaaga ay ku dhacdo intaasoo dhanba haddii ay ku dhacdo wamaa kii asaabaka ku asiiba oo min sayi'atin sayi'ane fa min nafsika naftaada ayuu ka ahaaday naftaada ayuu maaragtay ka ahaado asadka xaysu irtakabta maa yastajibuha adiga ayaa markaasay ay kuu timiday adigoo sameeyey wax waajibiya oo dembiya ayaad gasho weye shumiga adiga aad kasbatay weye arrintaas marka hadda waxa weeye arrintaas adiga ayaa u sabab weeye qofku waxa weeye khayrkana sabab waa ku helaa sharkana sababuu ku helaa weye wa arsalnaaka waanu ku dirnowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow rasuulan xaalaatahay kii rasuul ah oo linaasi dadka loo diray wa waanu ku dirnowdha ilaahay saydka maxamedka ahow linnaasi dadka ayaanu kuu dirnay rasuulan xaalaantay kula diray xaala mu'akadaa weeye ilaahay rasuulkiisa ayuu risaaladiisa sugayaa macnaha waxaa weeye markii risaaladiisu ay nabiga sugnaatay calayhi salaatu salaam shahaadada ilaahayna ay ku sugnaatay waxaa meeshaan ka cad arrintaas in qofkii nabiga adeeca ilaahay uu addeecay ayaa ka cad markaasaa ilaahay sida tannan dhihi doonaa ilaahay marka wuxuu ihi wakafaa bilaahi ilaahay yaana ku kaafiye shahiidan markhaati risaaladaada ilahay ku kaafiye ah, ilaahay dadka ayaanu kuu dirna dha ilaahay adoo rasuul ah wakafaa bilaahi ilaahay ku kaafiye oo ugu filan shahiidan markhaati risaaladaada inaad rasuul ilaahay aad tahay hadda marka arrintasaas hadday tahay waxaa meeshaan ka caddaanaya qofkii nabiga adeeca inuu alla adeecay markaasuu alla wuxuu dhahay man yudici rasuula rasuulka ruuxii adeeca oo raaca faqad xaqeeqaha daaca lah ilaahu adeecay man yudici rasuula hadda ilaahay rasuulka u soo hormariyey rasuulka qofkii adeeca faqad xaqeeqaha baa allah ilaahi u adeecay wa bilcasi waxaa weeye qofkii rasuulka caasiya ilaahay u caasiye weeye waman tawallaa ruuxi jeesta oo daacada rasuulka ka jeesta iyo midda alle falaa yuhimanaka wey yousan ku murjinin maxaa yeele fama arsalnaaka kuma anaan dirin calim korkoodow ilaahay xafiidan inaad xifdiso acmaashood aad xifdiso bal waxa weeye waad u digaysaa weeye annagana amarkooda ayaa xaggaynaa weeye oo waan jaasinaynaa weeye hase yeeshee waxaa la yidhi intaa nabiga alayh salaatusalaam jihaadka la farin weeye alla wuxuu yihi subxaanau watacaala waman tawallaa ruuxi jeesta oo daacada ilaahay iyo rasuulkiisa ka jeesta famaa arsalnaaka kuma annaan dirin sayidka maxamedkaahow calayhim korkooda kuguma dirin shixafiidan adigoo xifdinaayo inaad xifdiso adiga waajib lagaagama dhigin ayaa laleeyahy rasuulka alayh salaatu wasalaam wayaquuluuna waxay ku qowlayaan lamiirkaana waxaa loo celaa munaafiqiinta weeye niman munaafiqiin munaafiqiinahoo badan ayaa jiri jiray oo rasuulkeenna calayhi salatu salaatusalaam markay u yimaadaan daahirka isu qurxinaaya wax beena afka uga sheegaaya oo aan baadinkooda jirin arrintaasaa marka ilaahi subxaana wa tacaala rasuulkiisa u caddaynayaa alla markaa waxa uu yidhi subxaana wa tacaala wayaquuluuna waxay ku qowlayaan nimanka munaafiqiinta ahu daacatun usoo qadaro mubtado wayaquuluuna waxay ku qowlayaan amrunaa amarkaynu daacatun adeecid waaye annaga maxamedow amarkaynu inaan adiga ku adeecno weeye sidaas ayaanu ku dhisannahay ayay leeyihiin wayaquuluuna waxay ku qowlayaanow dha ilaahay idaa jaa jaa'uuka markay ku yimaadaan daacatun amrunaa amarkaynu daacatun adeecid weeye daacatun laka weeye adeecid lagu adeeco faidaa waqtigii barazuu ay ka baxaanow dha ilaahay min cindika agtaada waa inta hadda hadalkaas wuxuu ah intay hor joogaan ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala faidaa waqtigii barazuu ay ka baxaan min cindika agtaada ay ka baxaan bayata waxay ku tashanaysaa daa'ifatun jamaaco oo minhum ayaa kamid ah a hayr aladikii kayrkiisa taquulu ay dhehayso adigu ku dhehayso markii soo joogta daacadii iyo waxyaabihii ay sheeganaayeen ayaa waxa weeye ay ka baxaayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala faidaa waqtigii barazuu macnaa kharajuu weeye markii ay ka baxaan ow dha ilaahay min cindika agtaada ay ka baxaan bayadta bayatana waaya bayadna inay ta'da markaas ina la reebo waa lagu idqaami karaa bayad daa'ifatun ow dha ilaahay daa'ifa waxay ku tashanaysaa oo minhum kuwaas kamid ah ow dhe ilaahay bayad way idmaaraysaa macnaha qalbigay gelinaysaa hayr aladii kii qayrkiisa taquulu ay kuu dhahaysay taquulu laka fii xuduurika wey markay xaadirka u aaday kula joogtay daacadii ay sheegaayeen waxayna aadayaan cisyaankaaga weye taas ayaa markaasi waxa weeye cisyaan ay ku tashanayaan intay nabiga calayhi salaatusalaam la joogaanne ilkahay u cadaynayaan beenna way sheegaayaan waa munaafiqnimadu saas weeye qofka qowlkiisa iyo ficilkiisu markay iskhilaafsan yihiin fa huwa munaafiqun weye munaafiq weeye marka waxaa la doonayaa nifaaqa in layska ilaaliyo aan markaasi been aana la sheegin dadkana aan la firin weeye ah, macnaha waxaa weeye adharad waxay daahirsanaysaa ma almaratu waxay qarinaysay marka hadda saas weeye saasaa laga wadaa marka adharad ayaa laga wadaa ma almaratu waxay qarinaysay oo marka horey nabiga la joogaan alayhi salatu salam hataa waa raggi waa uga jiraa oo ilmaarkaanu marka horeba waa ku jiray laakiin markan waxaa weeye idhaarkiisa waaye nabiga calayhi salatu salaam markay ka tagaan ayay soo idhaarinayaan waxyaabihii markaasi qalbiga ay ku haayeen alla markaa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala bayata way ku tashanaysaa daa'ifatun daa'ifa oo minhum ayaga ka mida kayr aladii kii kayrkiisa taquul ay dhehaysay haddaba hadday sidaas ku tashadeen ilaahay muxuu yidhi wallaahu alle yaktubu waa qorayaa ilaahay wuxuu amrayaa in la qoro weeye malaa'igta xafadada ah ayaa qoraysa qofku waxa weeye baadil kastoou sameeyo wax kastoo waxaa weeye qalbigiisa oo ku qariyo munaafiqnimada iyo waxaa weeye waxyaabaha qofku uu samaynaayo ilaahay subxaanahu watacaala isagoo caalim ku ah ayaa haddana malaa'igtiisu ay qoraysaa marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wallaahu allowdha ilaahay yaktubu waa qorayaa maa yubayituuna waxa ay ku tashanayaan wallaahu allowdha ilaahay yaktubu waa qorayaa maa yubayituuna waxay ku tashanayaan waxa ay ku tashanayaan ilaahay wuxuu amrayaa malaa'igtiisa xafadada inay qoraan ayuu amrayaa saxaabigtooda ayaa lagu qorayaa liyujaasuu calayhi si loogu jaasiyo loogu abaalmariyo abaalmarintaana waxay noqon kartaa layidhi fil caajili walaajilna way noqonaysaa labadaba way wada noqonaysaa maxaa yeele qofka daalimkaa ah, amase waxaa weeye khaa'inka munaafiqa ah waxaa weeye adduunyada cuquubad deg ah ilaahay ku ridayaa aakhirana waxa weye waa u dabamaraysaa oo cadaabkii markaasi kan ka daray oo walacadaabul aakhirati ashaddu wa abqaa ilaahay uu yidhi kaas ayaa imaanaya alla markaa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wallaahu allowdha ilaahay yaktubu waa qorayaa qoriddan waxaa weeye ilaahay malaa'igta xafadadaa ayuu amrayaa inay qoraan malaa'igtuna diiwaankooday ku qorayaan ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisana waa lagu ogyahayo misqaala daratin ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa kama lumi kalaa in wax kasi yar faarib ka jeesowdha ilaahay sayidka maxamedka ah canum kuwaas xaggooda ka jeeso ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa sabxi ayuu amrayaa inuu iska sabra nabiga alayh salaatu wasalaam maxaa yeele dhibkooda ayaa badan munaafiqiinta rasuulka alayhi salaatu wasalaam markii xataa gaaladan jihaadkeeda la amray hadday yihiin mushrikiin iyo hadday yihiin yahuudba amase ahlu kitaab oo dhan gaalada ilaahay ka jeesow dhahaye ee nimanka layaa munaafiqiinta ilaahay oo gaalada ah ka jeesaa nabiga la dhahaye waxaa lagu dhowraa hay yidhahdeen culammada islaamku sharafta kelimatu tawxiida iska leedahay ee gaalada ayagaa ka sii xuntaan wax badan aanu soo marnay alla marka wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wallaahu alle yaktubu waa qorayaa maakii yubayituuna ay ku tashanayaan ilaahay waa qorayaao axaa'istooda ayuu qorayaa si loogu jaasiyo qof kasta waxaa weeye adduunyadatan wixii waxaa weeye uu ku sameeyo meel bay ugu qoran yihiin maalinta qiyaama ayaana lagu jaasinayaa faacril ka jeesowdha ilaahay canum ayaga xaggooda ka jeeso ka jeesowdha ilaahay subxaana tacaala oo faraha ka qaad ayagaa waxaa weeye dhibaato iyo markaasi hoog uu u dambeeya iyo falleexo ayaa u dambaysa u dhahay ilaahay subxaana watacaala hadiin baa leeyahy rasuulka calayhi slam hana falleexayn laakiin waa intaa nabiga la amreynayaan dagaalkooda iyo ikhraajkooda weeye waase markii waxaa weeye yahuudda lagu wado ee hadda munaafiqiinta ayagu waa iska sidaasoo mar haddiiba waxa weeye daahirka iimaan sheeganayaan sidaas ayaa maaragtay lagu dhaafaya ilaahay marka rasuulkiisa markau saas dha muxuu yidhi wa tawakal tala saarow dha ilaahay calallah ilaysi tala saaro rabbigaaga ku kalsoonaaw ilaahayaa kugu filane waxaa loo baahan yahay in ilaahay lagu kalsoonaado dhibaatada wax kastoo la arko waxaa weeye alla kalsooni in lagu qabo oo ilaahay subxaanahu watacaala la ictimaadaa la doonayaa dhibaatadu wa mar walba way dhacaysaa wax kasta way imaanayaan rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa saas loo yidhi laakiin waa caamo qof kasta oo mu'mina haddii waxaa weeye mujtamaca dhibaata ay ka soo gaarto ama waxaa weeye mid kaloo caadiya iska timaado samaawiya waxaa loo baahan yahay inuu markaasi ilaahay uu tala saarto rabbigiisa ugu kalsoonaado faaril ka jeesow dha ilaahay canum kuwaas ah xaggooda watawakal tala saaro cala allahi ilaykiisa tala saaro tiq bihi weye ilaahay ku kalsoonaw fa inahu kaafiika ilaahay subxaanau watacaala asaga ayaa ku kaafiyo kugu filane markaasuuha ilaahay wakafaa bilaahi allah ayaa ku kaafiya addoomankiisa wakiilan wakiil amase khitaabka nabiga lagu wado wakafaa bilaahi faadaan weeskasile allah ayaa kugu kaafiya wakiilan wakiil midaad amuurtaada aad u bandhigato ilaahay baa kuugu filan ilaahay subxaanahu watacaala isagu muciin uma baahna addoonkiisa ilaahay waa kaafiyaa cid ilaahay uu ku soo tuuqayo ma jirto subxaanahu watacaala wax ood ilaahay aad ka doonto haddaad ictimaado ilaahay waa kugu filan yahay laakiin makhluuqa waxaa dhacaysa in haddii waxa weeye qof uuna danahaaga keligiis oofi karin intaasoo inay isugu tagto haddaysay isugu tagaan ayaan wax dantaada oofi karaan jirin ilaahay marka wuxuu alla na tusaayaa inuu isagu addoonkiisa ku filan yahay sida alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala alaysa allaahu bikaafin cabdah ayuu dhah ilaahay sow ilaahay subxaana watacaala adduunkiisa kuma filna jawadu marka iska cadda balaa weye haa weye ah, marka alla rasuulkiisa waxau dhahay iyo qof oo mumina wakafaa bilaahi ilaahay ayaa kuu kaafiya wakiilan wakiil ilaah kuu kaafiya waase waxa weeye qofki ilaahay subxaana watacaala amuurtiisa oo bandhigto oo alla tala saarta ayaa ilaahay wuxuu helayaa kifaayo ayuu alla fiilayaa laakiin haddii waxaa weeye arrintaba ilaahay adan tala saaranin ood makhluuq iyo markaasi qalbigaaga ay ku jiraan rabbina aadan u qaadanin mid awoodda iska iskale oo kaamila ah iyo waxbixinta iyo tasarufka hadda meeshaas waxaa dhici karta inaan eh, kalsoonidaadu ayna saxiix ahayn tawakalkaaguna markaasi sax uusan haynin marka allah wuxuu yihi wakafaa billaahi ilaahay baa kuu kaafiya wakiilan wakiil saasaa marka la doonaya in ilaahay subxaanahu watacaala loo tala saarto falaa yatadabbaruuna sow tadabburu maanu ilaahay alqur'aana qur'aankowdha ilaahay iyo waxaa ku sugan oo macaani badiicaa walow kaana qur'aanku haddau ka ahaa lahay min cindi kayrillaahi ilaahay kayrkiisa agtiisa lawajaduu fiihi waxay ka helaayeen ikhtilaafan khilaafkowdha ilahay kasiiran oo fara badan qur ilaahay sida uu cajiib u yahay iyo qofkii qur-aanka tadabburaahu sow u ogaanayo xaqiiqadiisa ayaa alla wuxuu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana qur-aanka sow tadaburi maa inuu masii fikiraya walow kaana qur-aanku haddau ka ahaa lahay min cindi kayriillaahi ilaahay kayrkiisa agtiisa siday ku sheegahayaan mushrikiintu ooy leeyihiin inamaa yucallimuhu basharan yo asaadiiru alawaliin low la qadari lahay lawajaduu fiihi waxay ka heli lahaayeen ikhtilaafan khilaaf kasiiran oo fara badan inuu isburiyo macaanidiisa ou kala fog yahay madnigiisa ayaa lagu arki lahay laakiin qur-aanka ilaahay agtiisa u ka wax isburina iyo wax uu leeya ma ayad aayad aayadka hor imaanaysa midna malaha weeye marka haddii ilaahay yidhaha casharkeena dambaana ku faahfaahin doonaa casharkeena intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo labaad oo suuratu nisa kamid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay nimankii munaafiqiinta ahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam markay u yimaadaan waxa ay leeyihiin taasoo waxa weeye waxay qalbiga ku qarinayaan khilaafsan alla wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala waxay ku qowlayaan markay ku yimaadaan arrinteennu dhaaco oo adiga lo adeeco weeye lagu raaco agtaada markay ka baxaanow dha ilaahay qayb ayaga ka mid ahaa waxay ku tashanayaan waxyaabihii marka hore ay kugu hadlaayeen markay xuluurkaaga ay joogeen ay agtaada xaadir ku ahayeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala alla waa qorayaa oo malaa'igta ayuu farayaa xafadadaa inay qoraan waxa ay ku tashanayaan saxaa'ibtooda ayaa lagu qoraa u dhahay alla si loogu jaafiyo ka jeesta ayuu dhah ilaahay rabbigaagana tala saaro ilaahay ayaana wakiil kugu kaafiyow dha ilaahay amuurtaada u bandhigato aayadda aynu meeshaan kagelayno waxaa ilaahay nooga warramayaa qur-aanka ilaahay uu soo dejiyey oo xag rabbi xaggiisa ka soo degay ilaahay xaggiisa ka soo degay qur-aankaas waxaa weeye qofkii tadabbura oo fikfikiro macaanidiisa fiiriya inuu ogaanayo qur-aanku xaq inuu yahay oo ilaahay xaggiisa uu ka soo degay uu ogaanayo hadallada markaasi mushrikiintu ay ku sheegaayaan oo qur-aanka asaadiiru alawaliin weye ay leeyihin dadku yaalkooda weye ay leeyihiin iyo marka ay leeyihiin qur-aankan maxamed ah iska samaystay iyo inamaa yucallimuhu basharun bashar bani aadam ayaa baraya warkaas waxba inaysan ka jirin oo waxa weeye tadabbur la-aantooda ay tahay arrintu ayaa ilaahay nooga warramaya markaasuu dhahay alle afalaa yatadabbaruuna alqur'aana qur-aanka miyaysan fiirfiirinayn ow dhah ilaahay ah, afalaa yatadabbaruuna miyaysan tadabburaynin ee yata'ammaluuna miyaysan fiirfiirinaynin alqur'aana qur-aanka wamaa fiihi min almacaani weeye albadiicati waxa qur-aanka ku sugan oo macaani oo xeel dheer ah walow kaana qur-aanku haddau ka ahaa lahay min cindi kayrillaahi ilaahay kayrkiisa agtiisa lawajaduu fiihi waxay ka heli lahaayeen owdha ilaahay ikhtilaafan khilaaf ayay ka heli lahaayeen kasiiran oo fara badan macaanidiisa inay isbuhiso oo nadmigiisa uu kala tago ayay ku arki lahaayeen haddii qur-aanku waxa weeye ilaahay agtiisa uusan ka soo degi lahayn walow kaana qur-aanku haddau ka ahaa lahayow dhahay alla subxaanahu watacaala min cindi kayrillaahi ilaahay kayrkiisa agtiisa oo meelaan alla agtiisa in hadduu ka soo degi lahay oo la qadari lahay sidaas la wajaduu fiihi waxay ka heli lahaayeen buu dhah ilaahay ikhtilaafan khilaaf ayay ka heli lahaayeen khilaafkaasoo kasiiran oo fara badan ayay ka heli lahaayeen oo macaanidiisa inay isburiso nadmigiisuna waxaa weeye uu kala fogaado hase yeeshee qur-aanku sida uu u dhisan yahay waxay caddaynaysaa in qur-aan uu yahay munazl min cindi illaahi oo ilaahay agtiisa subxaanau watacaala ka soo dego uu yahay waidaa waqtigii jaaahum ou u yimaadow dheh ilaahay amrun amar haddou u yimaado oo min alamni amniga xaggiisa awil khawfi ambase cabsida xaggeeda adaacuu bihi way faafinayaanow dha ilaahay amarkaas ayay faafinayaan walow goor raduuhu ay celi lahaayeen amarkaasow dha ilaahay ila rasuuli rasuulka ay u celi lahaayeen iyo wa ilaa ulilamri amarka kuwa u saaxiibka oo minhum ayaga ka mid ah calimahu ladiina kuwi way ogaalahaayeen lahaayeen raac raacraacaaya way ogaa lahaayeen oo minhum kuwaas ayay ka ogaalayeen rasuulka iyo ulilamriga walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateene calaykum korkiina allow idinku tafadulay iyo waraxmatu ilaahay naxariisiisa ma ahaateene taasaa ahaatay weeye la tabactumu shaydaana shaydaankii ayaad raaci laheedeen ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuudha ilaahay aayaddaynu meeshaan ka gelayna intaanan macnaheeda aan u gelin sawnasuulka aayadana wuxuu ahay baa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu diri jiray bucuus iyo saraayooyin ciidan yaryar oo ilaalo ah ayaa nabigu calayhi salaatusalaam diri jiray kuwa gaalada soo jaasuusoo soo ogaada meelaha ay marayaan iyo kuwa waxaa weeye dagaal ku dhufoo ka dhaqaaqa oo argagixisaa ku rida ayaa nabigu calayhi salaatusalaam diri jiray gaalada markii ay ka qaalib noqdaan amba ayaga laga qaalib noqdo munaafiqiinta waxay u degdegi jireen baa layidhi inay xaalkooda ay khabar weydiiyaan oo raggii asxaabta ahayoo la diray wixii ay la kulmeen inay ogaadaan ayay baarbaari jireen kolkaasay waxaa weeye wixii ay ka ogaadaanay ku sheekay jireen wayna faafi jireen baa layidhi intaysan rasuulka calayhi salaatu wasalaam aysan arrintaas ka dhegaysanin ambase asxaabta nabiga ragga waaweyn sida waxaa weeye abubakar sidiiq iyo sayid cumar iyo sayid cusmaan iyo sayid cali iyo intaysan maaragtay kuwaasoo kale ka dhegaysan arrintaasna ulajeedada ay ka lahayn munaafiqiintu waxaa weeye inay sirneeyaan oy qalbi jab ay ku ridaan dadka markaasi ducafaa almuuminiina muuminiinta kuwooda laciifkaa ah, oo ayagu markaasi waxaa weye waxay maqlaanba run isaga malaynayo marka munaafiqiinta waxa weeye waa murjifiin weeye wax walba way gilgilayaan dacaayado iyo waxyaabo aan loo baahnayn iyo fasahaad iyo been ayay mujtamaca ku dhex fidiyaan warkana meesha in laga qaata loo baahan yahay mar haddii sir ay tahay oo muslimiintu iska leedahay gaar ahaan dadkii madaxda ahay oo arrintaas ka mas-uulka ahay ay joogaan waxaa loo baahan yahay inay markaasi waxa weeye ay raacraacaan arrintaasoo oo waxa weeye ay arrintaas ay joojiyaan marka waxaa loo baahan yahay in markaasi waxa weeye arrintaas ay maaragtay ka joogsadaan hadda marka waxaa weeye eh, arrinta ay samay jireen munaafiqiintu oy dhibaatada ku lahay jireen muslimiintu waxa weeye mid yar ma ahan si hadda ilaahay subxaanahu watacaala uu inoogaga soo warramayey oo hadda waxaa weeye eh, wararka ee markaasi dacaayadda ah iyo amuuraha ay samaynayaan ayaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala inoo soo sheegay marka taas waxa weeye waa su aan maaragtay ah aan markaasi loo baahnayn dadka islaamkana waxaa weeye argagax iyo dhibaato iyo mashaakil waxa weeye ku ridaysa haddaba marka waxaa loo baahan yahay qofkaan ahayn ulul amri aanan ahaynin inuusan wax muslimiinta sirhoy leedahay ousan suuqa ku sheegin ousan arrintaas ka faa'iidaysanin ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa waktigii ayuu dha ilaahay jaa'ahum oo u yimaadow dha ilaahay munaafiqiinta amrun amar haddou u yimaado oo uga yimaado saraayada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa markaasi ay la kulmeen oo min alamni amniga xaggiisa amniga waxaa weeye saraayada nabiga calayhi salatu wasalaam amba ilaaladii nabiga waxay heleen amnigay heleenoo waxaa weeye nasra bay heleen oo gaaladii bay ka guuleysteen ow amase alkhawfi cabsi ahow dha ilaahay cabsidana waxa weeye haziime ayaa laga wadaa ayaa dhacdayba adaacuu bihi way faafinayaan way faafinayaan o ilaahi subxaana watacaala marka dadka waxaa la ciifaaya quluubtooda dadka mu'miniintaa qaarkood oo waxa weeye lucafada ah ayaa qalbiga ka jebaya weeye rasuulkana calayhi salaatusalaam dacaayaddaas waa ku dhibtoonayaa walow goorow ilaahay raduuhu ay celi lahaayeen khabarkaas ila rasuuli rasuulka ii celi lahaayeen iyo wa ilaa ulilamri amarka kuwa u saaxiibka oo minhum ayaga ka mid a ah. dadka ra'yiga leh oo waxa weeye akaabiru saxaaba ah hadda minhu marka la leeyahay xagga daahirka ayaa loola jeedaa warka hadday u celi lahaayeen rasuulka calayhi salaatusalaam iyo kubaraa'u saxaaba ragga waaweyn oy markaasi inay ayagu ka aamusaan nimankaas ka dhegaysa lahaayeen la calimahu ladiina kuwii way ogaa lahaayeenow owdha ilaahay yastanbiduunahu raacraacaaya minhum kuwaas xaggooday ka ogaalahaayeen la calimahu ladiina kuway ogaalahaayeen macnaha waxa weeye hal huwa mima yenbagii an yudaaca owla inuu warkaanu yahay war markaasi ay haboon tahay in la faafiyo oo markaasi la faafiyo idaacad laga faafiyo amase waxa weye aanan laga faafi karin alladiina kuwa yastanbiduunahu raacraacayoo doonaayo inay ogaadaan waa qolada mudiiciintaa weeye hadda waxa weeye waxaa loo baahan yahay xagga saxaafadda laftirkeeda in markaasi waxyaabaha ay qaadanayaan ama ay sheegayaan meel lagu kalsoon yahay inay ka soo qaataan oo waxyaabo markaasi mujtamaca dhibaaya amase waxaa weeye shaki iyo dhibaato ama iska hor imaad ku keenaaya qofki waxaa weeye faafiyaahu dembiile ayuu noqonayaa waxaa la rabaa war markii la sheegaayo mujtamaca wax u suubadan isla markaasine meel la hubo laga soo qaatay amase dadka inay warkaas faafiyaan loo baahan yahay war laga soo xirto inay tahay ayaa loo baahan yahay cid walba in wax laga qaataay ma banaana maxaa yeel mujtamaca muslimka in dhibaato loo geysa la dooni maayo ilaahay marka wuxuu dhahay walowlaa fadlullaahi ah, yastanbiduunahu minhum taan waxaa loo celinaya damiirka rasuulka iyo ulil amriga weye qoladaasay ka ogaanahayeen oo qoladaas markay u sheegtay nabiga wax ka weydiiyaan iyo khubaraau saxaaba markaas kabacdii wixii loo sheeg ha sheegaan hadday rabaan laakiin qabla intaanan ayaga ayna wax ka ogaanin dadka hawsha shuqulka kulahay lahay haddii ay sheegaan taas ayaa waxa weeye dembi noqonaysa walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateena ayuu dhi ilaahay calaykum korkiinna allow idinku tafadulay oo islaamka ilaahay idinkula tafadulay maxaa yeele qofka muslimkaa ah, ilaahay fadligiisa weyn buu haystaa weye rasuulka calayhi salatusalaam irshaadkiisa qof ka raaca oo muslima waxa weeye qof wax weyn haysta weeye fadli ilaahay u haystaa iyo waraxmatu ilaahay naxariisiisa ma ahaateene raxmada iyadana waxaa lagu fasiray qur'aanka ayaa lagu fasiray nabiga waa lagu fasiri karaa xataa la tabactumu shaydaanow ilaahay shaydaanka iyaad raaci laheedeen haddaan fadligii alla iyo naxariista ilaahay aadan haysa lahayna taasaad haysataane shayddaankaad raaci laheedeenowdha ilaahay waxau idin faraayo oo fawaaxisha ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuu ilaahay ee inta badan waxaa la raaci lahay shaydaan baa la raaci lahay faqaatil dirirow dheh ilaahay sayidka maxamedka ahow fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku dirir faqaatil dagaalamow dheh ilaahay faadu waxay dhacaysaa jawow oo shardi muqadaratiisa taqdiirku waxa weeye idaa takaasaluu can ilqitaali dagaalkii hadday ka wehsadeen ay ka hareen munaafiqiintu faqaatil ayaa rasuulka leeyihi maxaa yeele adugu waxaa taa mid mansuurahoo loo gargaaraya calaa kulli xaalin haddii ahlul arli dhammaantood ay quutood kulmaanna waxba kaa qaadi maayaan faqaatil dir dirirowna ilaahay fii sabiilillaahi liiclaa'i kelimatillaahi ilaahay kelimihiisa koryeerkeeda ku dagaalam laa tukallafu laguugu kallifi maayo ilaa nafsaka naftaada mooye laa tukallafu laguugu mashaqay maayo ilaa nafsaka naftaada mooye oo waxaa la leeyahay haka murgin takhallufka ay kaa harayaan macnaha waxa weeye dagaal keligaaba allah ka dhige ilaahay subxaana watacaala ayaa nafta kuu yabu haya rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam asaga keligiis inuu dagaalamo khasaa'istiisay ka mid aheeday oo waxa weeye haddii dagaal khalaa'iqdoo dhan ay ku soo qaado rasuulku calayhi salaatusalaam keligiis waa dagaalamayaa kana baqi maayo kana carari maayo mana u bannaanayn laakiin annaga inta markaasi aan la dirirayno iyo inta markaasi inaanu ka baqanno ay noo bannaan tahay haddii ilaaha yidhaahdo suurat alanfaal ayaanu u hurtagi doonaa ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana wa tacaala naftaada mooyaane cidka lagu kalifi maayo waxaar lilmu'miniina mu'miniinta ku booriyow dha ilaahay oo ku tirtir dagaalka kuna tarkiibi casa allaahu alla wuxuu mudan yahay oo xaqiiqaa ah an yakufa inuu reebaayo ba'sa aladiina kuwa xarbadooda kafaruu kufriyey casa allaahu alla wuxuu mudan yahay an yakufa inuu reebaayo ba'sa aladiina kuwa baaskoodow dha ilaahay kafaruu kufriyey xarbadooda weeye wallaahu alle ashaddu kii daran weeye ba'san baaska oo kuwaas ka daran wa ashaddu allihii daran weeye tankiilan cadaabkana alla kii ka daran weeye gaalada xarbadooda xarba ka daran ilaahay subxaanau watacaala ayaa iska leh cadaabkooda cadaab ka daran ilaahay baa iskale subxaanau watacaala aayaddaa markii soo degta rasuulkeenu wuxuu yidhi alayidhi alayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadihi la akhrujanna walow waxdiyow ah ilaaha naftaydu yaddiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye waan baxayaa haw dhahayo jihaadkaan aadayaa kaligayba allah ka dhigay marka hadda sidaas ayuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu la baxay baa nabigu alayhi salaatusalaam marka toddobaatan oo rugbaana ayuu bedru suqra uu la aaday markaasaa gaaladii ilaahay baaskeedii reebay oo rucbiyaa ilaahay qabuubtooda ku tuuray abuu sufyaanna inuu soo baxayaa laga manciyey sida waxaa weeye maaragtay suuratu al-anfaa soo mari doosna man yashfac ruuxii ergeeyow dha ilaahay dadka dhexdooda shafaacatan ergeyn xasanatan oo wanaagsan yakun lahu waxaa u ahaanaya nasiibu nasiibaa u ahaanaya xagga ajirka minhaa ay bisaabihaa ergeyntaa sababkeeda waman yashfac ruuxu ergeeya shafaacatan ergeyn sayi'atan oo xun oo sharciga khilaafsan yakun lahu asna waxaa u ahaanaya kiflu nasiib ayaa u ahaanaya minhaa bisaabihaa shafaacadaas sababkeeda weeye wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay calaa kulli shayin shay la kulligiisa muqiitan ay muqtadiran allihii kale ayuu ahaaday aayadda aynu meeshaan ka gelaynay qofkii waxaa weeye khalqiga amase addoomanka ilaahay bani aadamka iyo qeyrkoodaba dhexdooda wanaag ka sameeya oo waxa weeye ka islaax baynanaas ka shaqeeya wanaagga uu ka helaayo iyo midkii waxa weeye dadka dhexdooda ka shaqeeya xumaan dhibaatada uu ka helaayo dembiga ayaa ilaahay nooga warramaya subxaana wa tacaala alla markaas wuxuu dhahay man yashfac ruuxii shafeeca waa shashbac bayna naasa weeye dadka dhexdooda ayuu ka shafeecayaa macnaha dadka ayuu u kala ergeynayaa dad masalanba waxaa weeye dhibaato isku haaya oo waxa weeye dagaal uu ka dhexeeyo oo colaadu ay ka dhexayso oo xurgufu ay ka dhexayso ayuu dhexdooda wuxuu ka samaynayaa shafaaca xasana weeye marka hadda jumladanu waxay faa'iideynaysaa ay culimmadu yidhaahdeen nabiga eh, eh, in nabiga calayhi salaatu salaam uu ku boohiyo mu'miniinta dagaalka uu ku boohiyo taas marka nabiga calayhi muminiinta muuminiinta uu ku boorinayana waxay keenaysaa inay tahay safaaca xasana ay tahay weeye maxaa yeele nabigu calayhi salaatusalaam waxbuu dheef weyn buu ka helayaa maxaa yeele isaga ayaa dagaalka ku booriyey khayr shafaacadana waxaa la yidhahdaa su-aalu lkhayr lilgayraa la yidhaah kayrkaa khayr inaad u su-aashaa la yidhahdaa waxaa soo dhex gelayaa la yidhi adducaau lilmuslim bidahri lqeyb qofka muslimka oo qeybka dushiisa looga duceeyo maxaa yeele xadiis waxaa soo arora saxiix man dacaa liakhiihi lmuslim qofki u duceeya walaalkiisa muslimka bidahrilkaybi qaybka dushiisa uga duceeyey oo asoon la jirin buu u ducaynayaa istujiiba lahu waa loo ajiibaya wa qaala lahu lmalaku malag ayaa marka waxau dhahaya qofkaan u duceeyey walaka mila daalika adna intaasoo kalaad leedahay xadiisna nabigeenna waa sow dhaha haddana calayhi salaatsalaam udcuunii bialsinati maa casaytumuunii biha waxaad igu baridaan lisaanyaalo aadan oo aadan igu caasina marka hadda lisaan aadan igu caasina marka laleeyahay leeyahay udcuunii igu tuugow dhahay bialsinatin alsino lisaanyaalo maa casaytumuuni aadan igu caasina culummadu waxay yidhahdeen waa duco oo keyrka loo duceeyo weye marka waxaan rabaa dadka mu'miniinta dahrulkeybka inay isaga duceeyaan ducadaasu mustajaabo weeye shafaacadii xasanada ayayna soo gelaysaa shafaaca sida markay leeyahay waxaa weeye inay sharciga waafaqsantaada rabaa yakun lahu waxaa u ahaanaya nasiibu nasiib minhaada mintu waxaa weye ba oo sababiyaa weye minhaa bisaabiha ergeyntaa sababkeedown ilaahay waman yashfaxuu ergeeyow dha ilaahay shafaacatan ergeyn sayi'atan oo xun oo waxa weeye sharciga khilaafsanne yakun lahu waxaa u ahaanaya kiflu nasiib ayaa xagga dembiga xaggiisa u ahaanaya minhaa bisaabihaa shafaacada sababteeda qofkii waa ergeynayaa ama islaax beenannaasaan ka shaqaynayaa beenbeena ina yidhaahda ummadda isku diraaya asagana meeshaas musiibo iyo cadaab ayaa ugaga imaanaya dadkaas dembiga gelaya inta markaasi ay oo kale ayaa isagana loo qorayaa marka hadda shafaaca ayaa lagu magacaabaa layidhi shafaacana maahan oo shafaaca waxaan soo dhahnay su-aalulkhayr lilkayr ayaa la yidhaha midaan kalene iyadana shafaaca lagu magacaabay waa loogu magacaabaa lilmuqaabalati walmushaakalati weeye maxaa yeele shafiicada xaqeeqadeedu laa takuunu ilaa fi lkhayr a layidhi marka shafaacada sayi-ada waxaa ka mid a isku dira diradaa kamid mid a hadal dadka loo kala qaado laysku diro weeye si ah, waxaa weeye dadka dhexdooda cadaawo loo dhex dhigo qaar waxay yidhahdeen fatahaad oo la sameeyo oo lala socdo mutlaqanba ayaa la yidhaahdaa wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadowdha ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisowdha ilaahay muqiitan ey muqtadiran kara ayuu ahaaday ilaahi subxaana wa tacaala shay walba ilaahay subxaana wa tacaala waa mid maaragtayaa kara weeye qof walbana ilaahay wuxuu camal falay ayuu alla ku jaasinayaa subxaana wa tacaala ah, muqiitantan xagga asalka waxaa weeye ah, almuusil likulli axadin quwatahu weye waxaana macluumaa la yidhi arrintaanu inaysan ka ahaanaynin ilaa qof wax awoodo mahee maxaa yeele qofkii qof wax gaadsiinayo wanaaga waa qof markaasi shaygaas inuu sameeyo awoodo weeye waa la yska idlaaqa markaasa waxaa loola jeedaa almuqtadir oo bimacna alqaadir alladii laa yucjisuhu shay u noqonayso macnaheed waa ilaahay mid qaadiroo wax ajis geli karana aysan jirin waidaa waktigii xuyiitum laydin salaamow ilaahay bitaxiyatin salaam laydinku salaamo fahayu ku salaama biaxsana minhaa salaamtaas wax ka wanaagsan ow amase rudduuhaa salaamta ku celiyo dhah ilaahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa xasiiban kii xisaabaayo alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala waidaa wafiyuu xuyiitum laydinku salaamo bitaxiyatin salaam laydinku salaamo faxayuu ku salaama biaxsana minhaa salaamtaas wax aayaddan hadda marka ilaahay wuxuu nooga warramayaa kayfiyada salaamta dadka muslimiinta ah oo isu salaamayaan iyo sida markaasi salaamta ugu khayr badan markii la bilaabaayo iyo radigeedaba ayaa ilaahay nooga warramaya subxaana wa tacaala marka alla wuxuu dhahay haddii salaam laydinku salaamo salaamka waa in la yidhahdo salaamun calaykum in laydin dhaho amase assalaamu calaykum la yidhaahdo waxaa weliba sii fadli badan alla in loo yeelo oo assalaamu calaykum la yidhaahdo weeye marka hadda salaamu calaykum xataa salaamu waa ku ansaxaysaa laakiin salaamu calaykum oo markaas waxaa weeye laysu idaafayhayo tanwiinta maha laga qaado salaamu ku ansixi mayso oo dadka hadda badan aan caamada ah oo aan salaamta fahmayn saasay mararka qaarkood iska leeyihiin maxaa yeele salaamtii si sax haddaysan ku imaano xagga sharciga raddigeedu ma waajibayo weye waa yahay marka waxaana la rabaa assalaamu calaykum in markaasi lamiiru jamc la yimaado qofku qof keligiisaaba ha ahaado qof waaxid ah oo keligiisaaba ha salaam weeye waa tahay waxaa kaloo iska baa markaasi musana in laleeyaha assalaamu calaykuma hadday laba qofan yihiin amase markaasi jamcu nisba la assalaamu calaykunna saas masale ma naagihii la yihahdo waa yahay laakiin marka haddaana leeyahay jamcan waxaa loola imaanaya qof oo keligiisa waxa weeye malaa'igta oo qofkan muslimka la joogta ayaa ayadana salaamta wax ka helaysa weeye waayahay marka haddii masalanba lafdigaas lafdi aan ahayn oo wax ku salaamo oo yidhaha masalanba eh, amaanullaahi calaykum ama wax lamida weeye waajib waajimaa weeye oo qofka markaasi laga dalbi maayo inuu radiyo weeye weliba waxaa la jeclahay xataa musaafaxada dadka ismusaafaxay kara maxaa yeele xadiis waxaa soo arooray shiqdiga ayay jebisaa quluubta weeye gacanta oo la shumyaa layidhi waa karaahi ilaa liman turjaa barakatuhu weeye qof gacanta in laga shumiyaahu karaahi weeyaa yidhi ilaa qof barake laga rijayaha inay tahay maahe ka shaykhin masalanba nin shiikha weeye amase waalid kaa weeye mucaanaqadu iyadu markaasi karaahi weeye ilaa markaasi dad oo masalanba waxa weeye muddo isfugay ma kala fogay maahe ama qof safarka soo gala iyo wixii lamida waa markaasi mucaanaqadu bay u banaan tahay salaamta markaasi bilowgeedu sunno weeye radigeeduna waa fardu kifaaya layidhi oo masalanba hadda anagoo jamaca haddii qof assalaamu calaykum mid nagamida wa calaykum assalaam uu yidhaahdo markaasi inta kale waa ka dhacayaa markaasi waajibka ibtidaha ayaana afdal ahoo radiga ka fadli badan maxaa yeele xadiis waxaa soo arooray qofka salaamta bilaabahaya sagaashan xasano iska leeyahay midka radinaayana tobano iska leeyahay marka hadda shay waajiba waana soo marna hadda ka hore oo sunnadu ay ka fadli badan tahay ayay kamid tahayo salaamta bilowgeeda sunno weeye radigeeduna waa waajib fa sunatu afdal weeye weysada waxaa weeye qablalwakti in lasii weyse qaato sunno weeye laakiin waxaa ka fadli badan markii waxaa weeye la weyse qaato horta waktigu markuu galo in la weyse qaato waajib waayo laakiin qablaalwakti in la weyse qaato ayaa afdala weeye fa sunnatu afdal weeye qofka mucsirka ahoon waxba haysan noo dayn ina galay deynkii aan iska bixi karin in laga biri yeela waa sunnaa layidhi in loo dhaafane waxaa layidhi qofkaas deynka in laga biri yeela ana idinka dheyni meeshaas waxaa weeye qofka mucsirkaa in daynka maaragtay laga biri yeelo oo isagoo waxba aanan haysanin laga biri yeelo sunno weeye haddii oo muctadi oona waxba haysana in la kortaaho waa waajib sunnada ayaana afdala weye saddexdaas meelood ayaa sunnadu ay ka fadli badan tahay faralka ay ka fadli badan tahay marka ilahi wuxuu ihi faxayuu ku salaama biaxsana minha wax ka wanaag badan masalanba qofku waxa ku dhahay assalaamu calaykum adna waxaad leedahay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi ad suujaraysaa wabarakaatu addaad waad suujaraysaa inaad wax dheeraysato weeye laakiin hadda wax barakaatu salaamu dhaafsana oo hadduu ku yidhahdo masalanba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh adiguna wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu aad dhahaysaa marka wax lagu fiida wa hilwaanuhu wa waxba kama jiraan taas rasuulkeen muxuu ihi alayhi salatu salaam aakhiru salaami albarakatu dhah salaamta aakhirkeedu barakada weeye dadaa wax kusii derderaayo maagaaya aayaddan ta'wiiliya laakiin macnaheedu saas maaha oo amarka rudduuhee ku celiyow dhah ilaahay in allaha alla masalam ku celintu waxa waye assalaamu calaykum markau ku dhahay wa calaykum assalaamaa tiri intibaad markaasaad ku celisa waajibka saasuu kaaga dhacaya in allaha allow dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa xasiiban alii xisaabahay shay walba ilahay waa xisaabaya qof walba wixi uu la yimid ilahay waa ku jaasinaya waxaa ka a salaamta la hadiyo weeye salaamta marka hadda waxaa weeye la salaami maayo kaafirka iyo mubtadica qofka gaalka iyo qofka bidcayga iyo qofka faasiqa lama salaamayo qof waxaa weeye qalaa-ulxaaja u fadhiya isagana waxaa weye la salaami maayo isna radi maayo qof musqul ku jira la salaami maayo isaguna radi maayo qof wax cunaayo la salaami maayo isaguna radi maayo weye oo raddi ku waajibmaayo wey bal waa loo qadaa laakiin hadda waxaa weeye cunnimada markaad cunayso waa radi kartaa laakiin qofka kalentooda waxa weeye qalaa-ulxaajada u fadhiya ama musqul ku jira salaamta inuu radiyo ma banaano weye karaahi bay noqonaysaane gaalka waxaa loo leeyahay wacalayka saasaa loo dhahaya allaahu allowdha ilaahay laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fii wujuudi alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye allahu allaahu dha ilaahay subxaanau watacaala laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye ilaahay subxaanahu watacaala cidaan ahayn oo alla ahoo xaqa oo koonkan lagu caabudaa ma jira weye waayahay ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanau watacaala allaahu alle laa ilaaha laa macbuuda bixaqin filwujuudi weeye alla xaq lagu caabudo koonkaan maahan ilaa huwa isaga mooye layajmacannakum alla waa idin soo kulminayaa oo waa idin soo kulminayaa ilaahay qubuuriyiinoo idinka soo kulminayaa ilaa yowmi alqiyaamati fii yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda ilaadaa bimacnaa fiyay noqonaysaa ilaa yowmi alqiyaamati ay fii yowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda dhexdeeda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idinsoo kulminayaa laa rayba shakine fiihi yowma alqiyaamaha dhexdiisa ma ahanin shaki kuma jirow dheh ilaahay subxana watacaala yowma alqiyaama markii alla saas uu dhahay wuxuu yidhi ilaahay waman asdaqu yaa ka run sheeg badan min allaahi ilaahay xaggiisa yaa ka run sheeg badan xadiisan wax war la sheego ilaahay subxaanahu watacaala yaa uga run sheeg badan ma jirta wey qowl la sheego ilaahay baa uga run badan waa tawdha ilaahay walaa yunabiuka mithlu khabiirin allah khabiirkaa oo shay walba daahir iyo baadi ma og maselkiisa cid ku waramaysa ma jirto marka hadda ilaahay marka uu leeyahay waman astaqu min allaahi xadiisa waxaa ilaahay uuna soo dhahay layajmacanakum ilaa yowmi alqiyaamati buu dheh ilaahay alla waa idinsoo kulminaya qubuurihiina ayuu idinka keenayaa maalinta qiyaamo dhexdeeda u dha ilaahay laa rayba shakina fiihi yowmulqiyaamaha ma aha oo maalinta qiyaamo shaki kuma jiro weeye marka maadaama qiyaamadii laga waramay ka warramidda ilaahay uu ka warramaayo cid markaasi sidaas uga warramaysa inaysan jirin oo wixii ilaahay ka warramo oo kale cid ka warramaysa aysan jirin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waman asdaqu yaa ka runsheeg badan min allaahi ilaahay xaggiisa xadiisan war yaa uga runsheeg badan war la sheego yaa alla uga runsheeg badan ma jira weeye ilaahay subxaanahu watacaala soo wax kuugu sheego cid wax kuugu sheegaysa ma jirto haddaad ilaahay kalaamkiisa aad dhegaysato oo aad wax ku qaado weysid wax kaloo ku anfacaya ma jiraan qofka sidiisaba waxaa weeye Eh, hadduu qofku waxa weeye eh, kalaamka ilaahay uu dhegaysto kalaamkiina waxa weeye waxba uu ku qaadan waayo hadda wax kaloo markaasi oo wax ku qaadanaya ma jirto casharkayna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu